gelaynaa xuruufta isimka gasha ee hoos dhigta xuruuftaas waa kow iyo labaatan ko iyo labaatanka mamed maxamedulamin halkan wuxuu ku leeyahay afar iyo tobanuu musanifku sheegay naadimka toddobana waa ka tegey laakiin waxaa sawaaba lix iyo tobanuu sheegay shanna waa ka tegey taasaa sawaab ah sababtoo ah wuxuu soo wadaa xurufulqasamkii wowda iyo ta'du waa soo socda ah, marka kama tegin ee eh, halkaanuusan ku sheegin halkan afar iyo toban ayuu ku sheegay isku xihan wowdii iyo ta'diina waa soo socdaan oo isku beridu ku sheegi doona lix iyo toban weeye waxa uu ka tegey shanay noqonayn marka شhantaas waa lacalla oo fii luqati cuqayl wax ku jirta iyo waxa weeyaan mataa oo fii luqati hudayl wax ku jirta iyo key iyo lowla iyo caddaa oo ka mid ahed afcaal istinaa ama xuruuf istinaa marka shanta uu ka tegey waa shantaas waa lacalla iyo mataa iyo lowla iyo key iyo cadda shantaas wey shanta uusan sheegin shantaas iyo lix iyo tobanka uu sheegay marka laysku daro waxay isku noqonayaan ko iyo labaatankii jar waa ibaara cibaarat lbasriyiin khafdana waa cibaarat lkuufiyiin fakulu minhumaa isilaaxu likulli fariiq walaa musaaxata fi اlisilaax almushaaca almudaayaqa wey isciriirinna ma ahaanin waxa weya isilaax laa mushaaxata ay laa mudaayaqata walaa nizaac waxa weya in laysku ciriiriyo ama lagu doodo ma ahaanin waxa weeyaan isdilaax waljaru hoos dhigii fi lismi isimka dhexdiisa xaalo uu ahaaday isimka asaxiixi ee saxiixa ah isimka almunsarifi ee sarfoomaya yadharu waa muuqana huwa jerkii biaxruufin xarafyaal ku muuqana waxa weya jerka ama isim saxiixa ha galo ama mid muctala ha galo maa laa yansarif ha galo munsarif ha galo jerka xuruuftaana keenta laakiin wuxuu musanifku ula jeedaa jerka wuxuu daahira isimku markuu saxiixul yahay oo muctalkii ka daahiri maa oo hadduu yahay isimkii manquuska ahaana lihiqaliya loogu qadaraa hadduu yahay isimkii maqsuurka ahaana litacaduriyaa loogu qadaraa maa laa hadduu yahayna fatxaaba lagu jaraa kasro ka naa'iba laakiin kasradu waxay ka daahiraydaa isimka saxiixulaakirkaa oo munsarifka kaasay ka daahiri intaas ula jeeda ama jarka saxiixulaakir iyo muctalaakir labadaba xuruufta waa lagu jaraa munsarif iyo maanisarif labadaba waa lagu jira laakiin kay ka muuqane waxay ka muuqaneen midka saxiixulaakirkaa oo munsarifkaha kasra ka muuqane waljaru jarkii filismi isimkii dhexdiisa xaalo uu ahaaday isimka asaxiixi ee saxiixulaakirkaa isimka almunsarifi ee sarfoomaya kaainun biaxrufin xarafyaal ayuu jarkaasu ahaaday hunna xarafyaalkaas idaa maa qiila marka la yidhahdo sif tilmaan idaa maa qiila laka marka lagugu yidhaahdo sif tilmaan min weeye min wa ilaa weeye wa fii weeye wa xataa weeye wa calaa weeye wa can weeye wa mundu weeye uma xaashaa weeye wa khalaa weeye walbaau ba'di weeye walkaafu kaafti weeye idaa maa ziidaa marka la siyaadiyo bacda iyo kaafta marka la siyaadiyo yakunaani xarfey jarin markaasay laba xaraf jar noqdaan idaa maa ziidaa idaa ziidaa kaafta iyo ba'da marka la siyaadiyo oo can binyati lkelimi kelimadda dhismaheeda marka laga siyaadiyo waa inaysan kelimadda ka mid ahayn haddii kelimaddii ka mid tahay wax hoos dhigi maayaan hadda basharun aad tidhi ama bashiirun aad tidhi ninaa la idhaha magaciisa bashiir soo baa ku jirta maad iska leeda he badaanu badaan min bunyati lkelima ka mid tahay kelimada dhismaheeday ka mid tahay bishrun waa saas oo kale bashiir waa sidaas oo kale bushraa waa saas oo kale kelimada dhismadeeday ka mid tahayba waxaa la rabaa badaanu inay ziyaado ka noqoto can binyati lkelima kelimada dhismadeeda waa inay dheeraad ka tahay oo iyadoo camrun meeshaan ahaa bicamrin ba soo geli taas way midda waxo isdhigayda kaaftan waa sidaasoo kale kariimun ta aragto miyaad soo hoos dhige kaaftaa ku jirtaa leeda kaaf kuma jirtaa lagu leeyahay kaaftaanu min binyati lkelimay ka mid tahay kelimadda dhismadeeda kariimun aad aragtay kufaar aad aragta kaafirun aad aragtay ma garatay kufrun aad aragtay kunyaa aad aragtay ma garatay marka karamun aad aragtay oo cinabkii magaciisii ah kaaf haddii isim ka bilowda aad aragtay iska hoos dhigi maydid kaafta oo ism hoos dhigaydaa waa kaafta isimka ka siyaadada oon dhismadii kelimadda ka mid ahayn taas weeyaan walaam laamti weeye faxfad xifdihaa xuruuftaas kitaabka keliya ha ka garane waxaad korka ka taqaan waa inay kuu noqdaan oo hadhin kitaabkan ka soo fiira hadhow takun aad ahaatida rashiidan qof hanuunsan taad soo xifdido qof hanuunsanoo toosan oo qawaacidka carabiyada ku toosan hanuunkii lagama hadlaayo xaq iyo baailaha ee waxaa laga hadlayaa waxa weya qof ku toosan isticmaalka qawaacidka carabiga aad noqe Ah, qof ku toosanta naxwadu intaasa ku daray maan hanuunkaas kale waxa weeyaan isaga kitaabkii sunnadaa laga qaataa nabigaana dariiqiisa caddeeya salawaatu ullahi wasalaamu calayh waay walbaau badii weeye walkaafu kaafti idaa maa zidaa marka la siyaadiyo wallaamu laamti weeye faxfadha xifdi xuruuftan takun adhaatida rashiidan mid toosan wa ruba ruba weeye aydan intu waan ku noqday fii caddi xuruuf xuruufta tirintoodian kuugu laabtay Ah, markaan dardaarankan yarkaa ku siiyo faxfadha takun rashiidan xoogaa dardaarankaas markaan kuu dhex geliyey aan waxaan ku laabtay inaan xurufti tiriyo oo tiradiian sii wadaahu kuleey wa ruba weeye aydan noqoshe xaggiian u laabtay tirinta xurufta uma mud weeyuu ku yidhi fii maakii dhexdiisa xaala mud uu ahaaday xadara xaadire zaman xaadiraan loo isticmaalaa min azamani zamanka xaggiisana ka xaadira waktiga xaadir wakti xaadiray waa maxay waktigii tegey oo maadiga ahaa iyo waktiga jooga labadaas ula jeeda fii maa xadara wixii xaadiray min azamani zamanka xaggiisa ka soo xaadiray wixii zamanaho yimid wixii zamanaho yimid waa labo zamankii tegey oo maadigaa ah. iyo zamanka hadda la joogo labadaas weeye duuna maa zaman ka sokayna xaadiray habara baaqi ahoo mustaqbal ah minhu zamanka xaggiisa mustaqbalka ah marka mud waxay jirtahay hoos dhigtaa zaman horta wax aan ismu zamaan ahayn ma jirto camrun iyo zaydun iyo ma jari karto mud isimka ay jarayda waa shardi inuu ismu zamaan yahay shardi kale waxaa ah inuu maadi yahay ama ama uu xaalo yahay inuu maadi yahay oo wakti tegan yahay ah, iyo inuu yahay waxa weye mid xaadir ah laakiin ma jeri karto waxa weye mid mubhama iyo mid mustaqbala midna mubham maba jeri karto haddaad tidhaahdo mud waktin maba jeri kartaa lagu leey wati mid oo mustaqbalana ma jeri karto oon weli la gaarin ah, waxa weeye mid maadia ayaa loo isticmaala zaman maadi ah taquulu waxaad leedahay maa ra'aytuhu ninkii maanan arag mud yawmina fii yawmina maalinkaa dhexdiisa mar hadduu xaadir yahay zamanka ay jirtaa macnaheedu waa bimacnaa fii ay faa'ideedaan oo darfiy ay noqoneen haduu maadi yahayna oo lasoo dhaafayna bimacnaa min alibtidaa'iyaat ah, ymljumcati aad leedahay wa rubi cabdin addoon la arkee addoonkoo kayisin dhugle ama caqli leh mara bina inuuna soo maray waa dhici kartaa mase badna halkan wuxuu ku tirinayaa musanifku xuruuftii xurufuljarka aheed xuruuftan marka waxay ka mid yihiin naxwada waxyaalaha ugu muhiimsan ay ka mid yihiin barashadooda khaasatan inay isimka markay ka hor maraan jireen waa faa'iido waxaase ka sii faa'iido badan oo iyadana aan ka badan xaraf walba macaaniyuu leeyahay macaanidaas in la barto xaraf walba macaaniyuu leeyahay macaanidaas in la barto marka kitaabku waxa inta yartaa u dhigayo aan carabka marinayna intaasaa lasoo xifdinaa si hadhow kutubaha kale loogu sii daro wuxuu yidhi min oo kale hadda miaal min waxa weeyaan macaani badanay leedahay ilaa labaatan macno ka badanay faa'iideeda waxaa ka mid a ah ibtidaa lgaaya meesha masaafadu ka bilaabanaydo waana asalka macnaheeda makaanna waa noqon kartaa zamanna waa noqon kartaa ibtidaa'igaasu subxaana aladii asraa bicabdihi laylan min almasjid alxaraami allihii ka dheemiyey nabiga isrihiisa wuxuu ka bilowday masjidulxaraamka zamanna waa noqon kartaa min awali yowmin maalinkii ugu horreeyey laga soo bilaabo marka makaanna waa noqon kartaa zamanna waa noqon kartaa qayrkoodna waa noqon kartaa inahu warqadaanu min sulaymaana nabi sulaymaan xaggiisay ka bilaabatay warqadii u diraya boqoradii balqiiso wey inahu kitaabkaanu min sulaymaana nabi sulaymaan agtiisuu ka bilowda xagguu ka tegey markaasuu u socdaa boqoradii balqiiso ahayd ibtidaa'iya calaamad waxaa u ahaa uu yidhi oo lagu yaqaanaa minta ibtidaa'iyadaa ilaa ayaa muqaabil u noqon karta ayaa u noqon waxaa ka a ah min bayaanul jinsi jinsiga caddayntiisa bayaaniyay noqotaa fajsani buu ka dheeraada arijsa qurunka min alawhaani oo sanamyaalka ah qurunku waa bayaaniya risigay kuu cadaynayan jinsigiis wuxuu yahay oo min alawhaani sanamyaalka ah calaamada lagu gartaa waxay tahay midda bayaaniyadaa sixatulikbaari bimaa bacdaha camaa qablaha waxa ka hor ay mubtado ka dhigo ee khabar ka dhigo waxa ka dambeeya hadday macnuu iswaafaqo mintaas waa bayaaniya mintaasu waa bayaaniya macnahaas macna weyn waay macaanideedu waxaa ka mid ah oo ay faa'iidaydaan tafciid tafciidiya naxwi akhadtu waan qaatay min adaraahimi lacagtii wax ka mid ahan qaatay bacdi ka mid ahan qaatay wa min annaasi man yaquulu aamana billahi wa bilyawmi alaakhiri wama hum bimuminiin wa min annaas dadkii ka mid ahaadeen man bacdi yaquulu dhaha macaanideeda waxaa ka mida tawkiid macnaha ziyaada inay ku timaado bacda nafyin ow shifyi naxwu maa jaanii min axadin maa jaana min bashiir oo kale mintaasu tawkiiday faaideynha laleeyahy tawkiid ayay faaideynha macnaheeda waxaa ka mid a bedeliya aradiitum ma waxaad raalli ku noqoteen bilxayaati nolosha addunya ee dhoweed min alaakhirati bedel alaakhira aakhiro bedelkeeda marka min waa taasa wa ilaa ilaa macaanideeda waxaa ka mid ah intihaa'iya ilaa siddeed iyo marka waxaa ka mida ah intihaaga masaafada meesha ay wax ku dhammaadaan ama zaman ha ahaado ama waxa weeyaan makaan ha ahaado zamanna waa noqon karaa meeshay wax ku dhammaanayaan makaanna waa noqon karaa makaanka waxaa ka mid a ah, min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa isrihii ka bilowday masjidulxaraam habeenka nabiga la dheelminaya sala allahu alay waslam wuxuu isrihii ku dhammaaday masjid alaqsa masjid alaqsana maxaa ka bilowday micraajka korsiintiia ka bilaaday isruhuna waa socodsiintii intihaaga meesha wax ku dhamaanaya zaman waa noqon karaa uma atimu siyaama soonka dhammaystira ila leyl habeenka intii laga gaaro ir ila leyli habeenka intii laga gaaro marka zamanna waa noqon karaa meesha wax ku dhammaanaya makaanna waa noqon karaa labadaba waa uu noqon karaa macaanida ay faa'iideeda waxaa ka mid a ilaada musaaxaba walaa taakuluuha xuninina amwaalahum agoonta maalyaalkooda ilaa amwaalikum maca amwaalikum maalyaalkiina la jirkooda ta isku darsatana isku laqinina ilaada macaanideeda waxaa ka mid ah darfiya bimacnaa fi inay ku timaado naxwo layajmacanakum wallaahi allah wuxuu idinsoo shirinaa oo idinku soo kulminaa layajmacanakum wallaahi allah waa idinku soo kulminaa ilaa ywmi اqiyaama fii ywmi اqiyaama maalinta qiyaamaha dhexdeeda min wa ilaa wa fii a ka mid a ah, macaanideeda waxa wy macnaha ugu caansan waa dharfiya ilaa toban macno ka badanay ku timaada wy dharfiya ugu ugu asal ah macnaheeda weelnimo oo waa ku timaadaa almaau biyihii filkuuzi ashunka dhexdiisay ku jiraan ama shamboyda dhexdeeda waxay ku timaadaa sababiya lamasakum waxaa idin taabanaa fii maa afadtum fa bisababi maa kii sababteed afadtum aad dhex gasheen sababiya dakalat imraatun bihiratin fii hiratin fii hiratin dakalat imra'atun annaara fii hiratin islaanaa naar u gashay bisad sababteed ama mukulaali waa ay xirtay mana quudin ilaa ay dhimatay marka sababyo waa ku timaada dakalat imra'atun annaara fii hiratin sababiye waa ku timaada lamasakum fii ma afadtum fa bisababi ma afadtum waxay ku timaadaa musaaxaba udkhuluu gala fii umamin maca umamin idinka ummada la jira waxay ku timaadaa isticlaa oo kor noqosho bimacnaa calaa waa ku timaadaa wala usallibannakum wallaahi waa in sura oo in suraahu yidhi fircoon fii juduuci naqli calaa juduuci naqli geetimireedyaalka jiridooda ama salkooda min wa ilaa wa fii wa xataa xataa a ka mida ah. xataa mar walba xarfujeer ma noqoto mararka gabar xarfu cadafay noqotaa marna ibtidaa'iyay noqotaa marna xarfujaray noqotaa fii bacdi mawaadici marka xarfujarka mararka gabar ibtidaaiy noqotaa mubtadaaba ka dabamara iska godan marna xarfu cadafay noqotaa marna waxay noqotaa xarfujar macaanideeda waxaa ka mid a ah intihaau kaaya meesha wax ku dhammaanayaan aakirka jirtaa ama shay aakirka la xidhiira bis wax kale ma jiri karto shayga aakirkiisa ama aakirka waxa la xidhiira akaltu samakata malaygii waan cunay xataa rasiha macal madaxiyaan laqay iiri xataa rasi iiri xataa rasi macal madaxi waan cunay aakirkay jirta ama wax aakirka la xidhiidha oo mutasilan bilaakhiri salaamun hiya laylatulqadrigii salaamun nabadgelyo weeye xataa malac ilfajri fajarka dhalashadiis inta laga hadda fajarka dhalashadiisu laylada aakhirkeedii maaha ilaa mar haddii fajar arka maalinba wey laakiin muxuu yahay waa mutasilan biha leylada aakirkeeduu la xidhiidha sooma waaba isla xidhiidhaa labadooda intihaa hataa aan ku jirnay labadaasayna jirtaa labadaasayna jirtaa wa calaa min wa ilaa wa fii wa xataa wa calaa calaa macaani badanay leedahay maxamedulamin wuxuu ku yidhi afar iyo toban way ka badantay macaanida ay ku timaadaa calada macaanideeda waxaa ka mid a ah isticlaa kor noqosho waa asalka macnaheeda asalka macnaheeda weeyaan miaal waxaana ka mid ah rakibtu cala alfarasi faraskiyaan koray waxay ku timaadaa oo kaleeto calaadu bimacnaa musaaxaba wa aata almaala maalka qof ka bixiya calaa xubbihi maca xubbihi jacaylkiisa isagoo jira isagoo maalkii jecel qofka bixiya tacliilay ku timaadaa naxwo walitukabirullaah allah inaad weynaydaan calaa maa hadaakum liajli hidaayatihi maada masderiya tacliilay ku timaadaa darfiyana waa ku timaadaa calaa mulki sulaymaana fiih mulki sulaymaana nabi sulayman waqtigiisii mulkigiisii nabi sulayman mulkigiisii dhexdiisa wa minha almujaawaza macaanida calaada waxaa ka mid a mujaawaza ka qowlihi idaa radiyad calaya banuu qushayrin lacamrullaahi acjabanii ridaaha idaa radiyad hadday raadi ka noqoto calaya canii xaggayga wey calaadaasa bimacnaa cana banuu qushayrin reer banuu qushayr hadday xaggayga raalli ka noqdaan lacamrullah ilaahay baaqi ahaanshadii ahaanshadiisa ay qasamii dhaartaydu ahaataye acjabani waxa i yaabgeliyey ridaahaa raalli ahaanshadeeda iga yaabiyey iyo say raalli iga noqotay macalshaadku waxa weyan calaya canniidaas wey caladaas macnaheedu waa bimacnaa can waxaa ka mid a ah can can macaanideedu afar iyo toban waa ka badan tahay waxaa ka mid a ah mujaawaza mujaawasa ka mid a oo asal u ah macnaheeda mujaawasada waxaa la idhaha bucdu shay can ilmajhuuri biha isimka canta lagu hoos dhigay isimkaas in wax laga fogeeyo in wax laga fogeeyo shay ramaytu sahma leebkii waan gamay can ilqawsi qaansadyan ka tuuray waa ka gudbiday waa ka gudbiday waxaa kamida macnahii ku timaada isticlaa naxwu fa ina yabkalu wax kale maan wuxuu ku baqiilaa can nafsihi calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda uga bakiila qofka bakiila oo ilaahay dartiis wax u bixi diidaa ee ilaahay waxba kala dhici maa waxna uga nuqsaami maayo bimacnaa bacdu ay ku imaanayan bacdiya adleeda bacdiya dabaqan xaalo can dabaqin bacda dabaqin xaalo kale kadib waay can dabaqin bacda dabaqin adleeda tacliinna waa ku timaadaa wamaa naxnu anagu ma nihin ay yihiin gaaladii wamaa naxnu anagu ma nihin bitaariki aalihatina ilaahyaalkeenna kuwa ka tegaa can qawlika liajli qawlika hadalkaaga darteed ha laiska daayo inaanaan sanabkeena ku dayhanayna can qawlika marka waxa wey waa tacliiliy waa tacliiliy waa tacliiliy oo minhaa waxaa ka mida mud iyo mundu labadoodu waa isku mid mud iyo mundu labadoodu ayagu waxay jereen oy khaas ku yihiin zaman mucayana zaman mucayana zaman mubhama ma jeri karaan oo maalan wakti oo kale iyo ma jeri karaan ee wakti mucayanahay jiraan tan labaadna waxa weeyaan zamankaas waa inuu maadi yaho tegey ama xalaya hadduu maadi yahay bimacnaa min ibtidaahiyahay noqdaan mud yowmiljumcati laga soo bilaabo weeye hadduu xaadir yahayna darfiya bimacnaa fi ay noqdaan maa ra'aytu mud yowmina fii yowmina fii yowmina waayo taas ayay jiraan xaashaa iyo khalaa caddaa uu ka tegey saddexdaasu waxa weeyaan haddii maa ay ku jirto masderiyaa waa ficil sideedaba haddii maa lagu arko masderiyaa maa masderiyaa haddii lagu arko waxa weeyaan ficil ay noqonayaan weliba khalaada iyo caddaaba kuwaasaa maadu badanaaba gasha maa masderiyaa hadday gasho waa ficil waxa ka dambeey waa la nasbiyaa qaama alqawmu maa khalaa zaydan alaleeyahy maa khalaa zaydan mar haddii maa masriyahu gasho ma banaano wax ka daba in lahoos dhiga sababtoo maa masriyahu ma gasho xuruufta marka hadday iyaga gasho waxa ka dambeeya ficil inay ayagu ficil yihiina cadaan waa ka dambe mafulbihinimaa lagu nasbiya maa khalaa zaydan maa cadaa zaydan alaleeyahy laakiin hadday ka dharbeelaan maa masriyaa waxa ka dambeeya waa la jeraa qaama qowmu xaashaa zaydin wakhalaa bakrin wakhalaa bakrin wacadaa camrin alaleey laakiin marba hadday maal la xiriirsato waxa ka dambeeya waa la nasbina waxayna tahay markay maal la xiriirsato inay ficil noqdeena caynowday wa ka markaas wax kale ma aqbali karaan ficilnima u caynoobayda laakiin haddaan maadu la xiriirin ficilna waa noqon karaan waxa ka dambeeya waa la nasbi karaa xarfu jarna waa noqon karaa waxa ka dambeeya waa la hoos dhigi karaa labadaba waa aqbalayaan xuruufulistinaa ama afcaal istinaa labadaba waa la yidhaahdaa oo haddii waxaa ka dambeeya lawasligan xurufulistifnaa weeye waa xaraf waana hoos waana jaraan haddii waxaa ka dambeeya la nasbiyana waa afcaal markaas waa afcaal weeye walbaau bacdi bacda macaani badanay ku timaado afar iyo toban ay ka ziyaadaah yir maxamed alamin waxaana macnaheeda asal waa ah ilsaaqa macnaha la yidhahda dhejin shay shay lagu dhejinaa biid daa oo cuduraa igu dhegana leeda cudurku mogta jidkaaga ku dhegay meesha agtaada ma fadhiyo bi daaun xanuuna igu sugan markaad leedahay xanuunku jirkaaga waa ku dhegany soma waa ku dhex jira ilsaaqu waa shayga shayga ku dhex jira ah, ilsaaq marka waa shay shayga ku dhex jira oo ku dhegan waa shay shayga ku dhex jira macnaha labaadee ku timaadana isticaano weeye katabtu waan qoray bilqalami qalamkiyaan ku qoray waa kaalmaysta wey darfiyana waa ku timaadaa najaynaahum waan badbaadinay bisaxarin fii saxarin wakti aroor ah nicmata nimcad darteed sababiyana waa ku timaadaa fa bimaa naqdihim burintii ay buriyeen darteed reer banu israa'iil miihaaqan ballankooda waa sababiya tacadiyana waa ku timaadaa ficilka laasimkaa mafcuulka ugu gudba dahabtu waa la tegay bizaydin dahaballaahu alla la tegay binuurihim tacwiidna waa ku timaaddaa oo macnahaas caanayba ku taha ishtaraytulfarasa faraskii waxaan ku gato ku bedeshay bialfi dirhamin kun shilin aan ku bedeshay ishtaraytulfarasa faraskaan soo gartay oo waxaan ku bedelo iska baxshay bialfi dirhamin kun dirham bialfi ah, marka ciwadkaa la gelina musaaxabana waa ku timaadaa bictu thawba maradiyaan gaday bidiraasihi maca diraasihi ayadoo xarartii la jirto sharaxaad yarta ayadoo dhinaca xafooda marada looga dhejiyo bidiraasihi maca diraasihi ayadoo sharaxaadii ama xarartii la jirto marada faraqeeda xararta lagu sameeyo ibtidaa'iyana waa ku timaadaa sharibna waa ay cabeen daruurihii bimaai lbaxri min maai lbaxri badda biyaheediiay ka soo cabeen soo dhuuqeen mujaawasana waa ku timaadaa bicadaabin waaqicin can cadaabin waaqicin ayuu wax ka weydiina cadaabkaas xaggiisuu ka weydiina mulaabasana waa ku timaadaa fasabbix tasbiixso multabisan xaalo aad ku dheehantay bixamdi rabbika wa minhaa kaafiya ka mid a ah xuruuftii kaaftu waxa weeyaan waxaa shardi ah inaysan nafsulkelimo ka mid ahayn bacduna waa sidaasoo kale bacduna waa sidaasoo kale waa inaysan kelimadda ka mid ahayn oo kelimadda hadday ka mid tahay waxa weeyaan ma jeri karto kaaftii oo ka mid a sida kufrun oo kaleeto iyo lama hoos dhigayo ilaa kaaftaanu isimkii biniyadiisay ka mid tahay kaafta macaanideeda ilaa sideeday ka badan tahay yuu yidhi maxamed alamin waxaa asal waa tashbiih laba shay in laisku shabaho ayaa asal u ah asaltaasa waa zaydun zayd kalbekri dayxu la mid yahay zaydun zayd kalximaari dameerku kala mid yahay agga fahmada balaadada xaggeeda wax looga shabaha dameerka wax fahlaaanta waa wax adduunka waxa lagu fahmaya ah, waxba lagamana dhiciyo isaga waay wa minhaa macaanida kaarta waxaa ka mid atacliilu ah cilayn waa ku timaadaa tacliil wadkuruuhu allah xusa wadkuruuhu allah xusa kamaa hadaakum lijli hidaayati hanuuninta uu hanuuniyey darteed allah xusa tawkiidna waa ku timaadaa ayadoo tawkiid ah laysa ka milihi alloo kale shay un shayna maaha laa fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi ilaahay wax la midu ma jiro meelna wax ka shabaha male oo makhluuq ilaah ma shabaho laysa ka milihi kaabtaa macneed asalka tashbiih haddii la siiyo kufriga ka imaana saasay yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen waxay noqonaysaa inaad tidhaahdo ilahay inaad masal u sugto oo tidhahdo laysa ka milihi allah midka lamidka ah mid lamidu ma jiro marka macnuu ku noqona markii hore ilahay inaad masal u suftay masalkaasaad shib ka anfiday mana ahan macnaha saas laga rabay ee macnaha laga rabay waxay noqoneen inaad allah ka anfido shabiih iyo wax shabaha oo tirada laysa ka mili alloo kale shay-un shayna maaha qolooyinka yidhaahdeen waxkaabtu asalkeediina waxay yidhahdeen ka mili misilka a ah, bimacnaa nafsu loo isticmaala waana kelmad carabiga lagu yaqaan ah, waxaa la leeyahay halkaas iska joog waqtigiiso kale naga dhamaaday wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina